بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آخر كان قسين دارا وقت إن شاء الله تعالى waxaan soo gaarnay baab اlijaara in wax la kiraysto qaarkood fuqahadu waxay ku magacaabaan baycu manaafic in manfaco la iibiyo waxaynu maro badan soo sheegnay maalku inuu laba qaybood yahay cayn iyo manfaca acyaanta laftoodu iyo manaaficdu iyagoo maal wadaa bay fuqahadeennu isku qabteen keebaa asala qaar waxay yidhaahdeen acyaantaa asal manfacaduna iyagay ka dhalataa haddii halla dada la yidhaahdo gurigii waa cayno qof baa iska leh deegaan buu noqdaa ganacsi buu noqdaa waxbarashuu noqdaa gaadiidkii waa acyaan waa la rartaa waa la fuulaa cuntadii waa acyaan waa la cunaayo waa la intifaacsadaa asalka maalku waa acyaanta waa sida qawaacidda madhabka shaaficiyada iyo rag lamida ay qabaan qolo kalena waxay yidhaahdeen maya asalka maalku waa manaaficda oo waxaani cayntu inay maal tahay inay manfaco qiimada leedahay bay ku xidhan tahay saas darteed maal ma aha caynaan manfaco lahayn walidaalika caynta la kala iibsanayo waa inay manfaco leedahay waa inay maal qiimo le tahay wax walbana manfacadiisaa qiimo noqoto buu qiimihiisu noqdaa calaa kulli xaal manfacadii cayntu ma kala haraan laakiin marna cayntii iyo daatadii haddaad milkidana manfacadii way raacsan tahay oo de waad la milkiyeysaa waa midhaheedii laakiin haddii aadan cayntii adoon milkiyin manfacada keligeed waad milkiin kartaa qofka caynta lehna iyadii dhanna waa gadi karaa manfacada keliyana waa iibin karaa sidoo kale cayntii aada lahayd inaad maalkiina yeelato manfacadiisiina sadaqaysatana waa heli kartaa ood gurigan bilaash ku degdhahdo meeshan bilaash wax ku barta aad tidhaahdo baabka la yidhahdaa baabulwaqfi iyo awqaaftuna waa kii nabigu cumar ku yidhi اxbis aslahaa watasadaq biha asalkeedana xaji sadaqaysana oo manfacadeeda sadaqaysan waqafku milkigaaga ka saar laakiin qofna milkigii maadan ku wareejinin oo qof gaara ma yeelan karo manfacadeedana sadaqa ciddii lagu waqfay bay ku tahay saas darteed neef baad dirmaanisay qof baad gaari caariye u siisay qof baad wax ku sadaqaysatay manaafica waa la ogolyahay inaad labadaba bixiso ama labadaba iibisana waa la ogolya laakiin mas'alada imiliya asal ah waxaa la socota inay kala shuruud badnaadaan oo shuruuddoodu kala adkaadaan walidaalika fuqahadeena shaaficiyadu waxay ka duulayaan asalku waa caynta iyo amwaashu waa caynta manfacaduna waa tabac maadaama dadku aynan cayntii wada gadan karin oo guri ay degaan ma wada yeelan karaan gaadiid ay raacaan ama ay rartaanna ma wada yeelan karaan dugsiyo iyo meelo ay wax ku baraanna ma wada yeelan karaan hadduu cayntii yeelan waayey manfacadii kama maarno qofka meeluu dega kama maarno meeluu ku ganacsanana kama maarno awooddiisu iyo tabartiisuna ma dhanna saa darteed baa asalkii adoon gadanin manfacadii waxaa loo baneeyey in la iibiyo lidaruura maxaa looga jeedaa asalka maal markaad bixinayso waa inaad maal asal oo cayna dhaafsataa waxa caynta ee guri leh ee gaari leh ee dhar leh ee raashin leh waa waxaad arki karto oo aada la wareegi karto manfacadu laakiin wax la arkana ma aha wax hal mar la milkiyana ma aha waxaad lacagtiisa gadanayseed bixinayso qofka kaa gadaya qaarkeed gacan uguma jirto guriga markaad kiraysata bishan bisha horaanteedii baad manfacadii kirada bisha lacagta bixisay manfacada soo socotana wax hadda lagugu wareejin kara ma ahane maalinba inteedaad milkin maanta markii la gaara maantaad milkin beri haddii la gaara berri baad milkin beri damba haddii la gaaray beri dambaad milkin haddii gurigii dumo ama xumaado intaad intifacsatay mooye inta kale lacagteed waa celis qofkan wuxuu kaa gadayaa maa laa yamlik waxaan weli gacantiisa soo gelin buu kaa gadayaa waxaan gacantaada soo gelin in la gatana qaacidadii baabul beyc weydiinaysaa laa tabic maa laysa cindaka waxaan gacantaada ku jirin hagadin walaa ribxu maa laysa cindaka caynta waad haysaa laakiin manfacada si tartiib tartiib ah baad qofku u qaadanayaa inaad gaari doonto war uma haysid inuu gaari doono war looma hayo in manfacadaanku sii jiri jirto cayntu sii jiri doonta war looma hayo neef xoolaaad ka kiraysay inuu gaadiid ka dhigto rarto inuu dhiman doono war looma hayo gurigu inuu dumi doono war looma hayo madfac ku degi doonaa war looma hayo waxa aad iga iibisay kirada aada sanad iga hormarsatay sanadkaa inaad wada yeelan doonta lama oga walidaalika baabu zakaad waxaynu soo nidhi haddii manfacadaa kira laba sanaa aad hormarsato sanadka hore markuu dhammaadaad ogaan sanadkan inaad yeelatay ood ka bixin ka labaad kiradiisa ka bixin maysa hadda waayo inaad yeelan doonta war looma hayo ka labaad markuu dhammaadaad ogaan labadii sano xoolahan aad adu lahayd laba sano zakadeed baa ka bixin waxaan rajaynayaa suuradu inay soo dhowaatay haddaba baycu maa laysa cindaka sharcigu ma ogolayn manaaficdiina dhinac marka laga eego baycu maa laysa cindaka wey dhinaca qaacidada haddii la eego bayculmanaafic ma banaano laakiin sharcigu dhinac kale haddii la eego baahida dadka meelay wada degaan bay u baahan yihiin gaadiid ay raacaan bay u baahan yihiin mana wada garan karaan waa min baabi daruura halkaa way halkay fuqahadu kuleeyihiin horta ijaaradu waa calaa khilaafi اqiyaas qiyaaska qaacidadu beyci maa laysa cindaka la diidayahay waxaana loo baneeyey lidaruura wadaruuratu tubiixu maxduuraat qolada diidane manfacadu waa maal iyagu leh waxay kuleeyihin shardigaasi ayaantu ku xiran yahay manaaficda dhan kuma xirna walidaalika manaaficdii la ogolaaday bay leeyihiin oo asal mustaqil oo madax banaan weeye ijaaradii asal ay ka baxday ma laha masaladii manaaficdu waagii hore way koobnayd wax la ijaartay bay ku xirnayd ama qof ijaaro ah kuu shaqeeyo intaa hadda inoo shaqaynaysa ee dukaamo iyo guryo ka shaqaynaysa baabkoodu baabulijaara waay ee lacagta qaadanaya darawal ha noqdo dukaan ha galo makhaayad ha ka shaqeeyo guri ka shaqeeyo gaadiidkaa la raacayo ee basaskaa iyo diyaaradaha iyo tagsiyadaa la saaran yahay baabul'ijaara wey baabuur tagsiga markaad raacdo ma tagsiga gadatay ma kuraastaad gadatay maya inaad sii saaraatay intaad meeshaa ku tagta manfacada gadatay walidaalika baskaad meeshan ka raacdeed magaalada ku tagtay kursigiisi isagaa la soo noqon adigu muddadaa raacitaankeeda iyo meeshaa ku tegitaanka manfacadaad iibsatay zamankaa go-aan leh zamankii goonaa manfaca iyo xaq baad u laguma qabsan karo zamankii hadday dhaafto maa taariikhdii maalin haddaad ka timaado laba sacaa lagu leeyay kursigu maalinkii uu banaanaa lacag mari waa inoo doontaa tafaasiisheeda saas darteed hadda way ka sii badatay buruugteenan hadda islaamiga laleeyahayna noocyo cusub bay inoo keeneen minaxa ardadeen la gaday iyo caafimaadka oo intii la gata dadka laga sii gaday iyo waxyaabo badan bay inoo keeneeno wax badan oo isleedahay shubahada ku jira calaa kulli xaal baabu lijaara baynu halkan ka gelaynaayo baycu lmanaafica tasixu lijaaratu ijaara waxay ka asaxdaa miman yasixu baycuhu beyciisu qofku asixi jiray shuruudda qofka wax iibinaya iyo qofka iibsanaya laga rabay baa laga rabaa shuruudda qofka wax kiraynaya iyo qofka kiraysanaya taasi horena baycuacyaan bay ahayd tanna bayculmanaafici wey isku mid wey marka wa shartuhaa shardigeedana iijaabun inuu qofku ogolaansho hantida la bixiyo weeyo milu aajartuka haada midkanaan kaa kireeyey aw manaaficahu ama manfacadiisaan kaa kireeyey aw akraytuka waan kaa kireeyey lafdiga kiradu waa carabi wa qabuulu kan kale inuu aqbalo waa yahay yihahda waa ku qaatay ayib ijaaradii waxa la intifaacsanayo baa laba qaybooda wahiya ijaaradu waxay manaaficdiisa la iibsanayo calaa qismayni laba wey laba qaybood wey ijaaratu dimatin ijaaro la ijaartay wax tilmaaman oo qofka laga doonayo wayjaaratu caynin iyo wax cayntiisii kan ahoo la arko oo la kiraystay gaari baad iga kiraysanaysaa inaan ku idhaahda gaarigan weeye ijaaratu caynin wey in lagu yidhaahda gaari sidaasa oo intaasoo kursile oo noocaasa oo sanadkaa oo tilmaantaa lehna ijaaratu dimatin wey gaari tilmaantii la madarabta adiga haddaad gaari kan kiraysatana kanu caqdiga uu ku dhacayaay oo mid kale kuma dhegi kartid isaguna mid kale kuuma keeni karo haddaad gaari u tilmaanto uu mid meel ku ogaa uu aado oo uu soo waayo mid kaloo tilmaantiina uu kuu keena adi shardigaagi waad fulisay baycuba baycu caynin iyo baycu dimatin buu ahaayoo salamkiia in sifaad loo tiriyaa ijaaradii iyo baycii manaaficduna shay mucayana manfacadii inaad gadanayso iyo shay fi dimati oo la tilmaamay manfacadiina garanaysa labadaa mid wey waxa loo qaybiye waxaad ka garan kar doontaa shuruudday wax ku kala duwan yihiin fa ijaaratu dimati ijaarada waxa qoortaada saaran oo tilmaaman la gadayo on isagii taagnayn an yaquula waa inuu yidhaahda istaajartu minka waxaan kaa kiraystay daabatan neef gaadiidaho sifatu haakada tilmaanteedu sidaa iyo sidaa tahay aw istaajartuka ama adiga laftaada waxaan ku ijaartay oon lacag kugu siinayaa lituxasira lii inaad ii xasiliso ii soo dhammayso khiyaaطata hawbin maro maryo la tolayo dharkan hebelow adaan ku ijaartay waa nin harqaanla ah dharkan inaad ii soo dhar tolan dharkaada tolan aad ii keento aw rukuubi gaadiid aan raaca aada ii keento ilaa makata maka aan uraaco meel heble gaadiid aan u raaco baan kaa rabaa gaadiid nooca iyo nooca iyo nooca maka u raaco inaad ii soo raadisaan lacag kugu siinayaa wey ninkan shaqada loo dirayo waa inuu keeno gaadiid la raaco ama isagu markaa ha wado ama dilaal ha noqdo oo dilaalku min jinsi ijaara qayb kamida wey laakiin iyagu fuqahadeenna horatan waxay uga jeedaan anigu waxaan kaa aqaanaa waxaan maka inaan u raaco igeysaan kaa aqaanaa waa tagsiiraha adna heshiinayse medebe inaad igeysale adu gaarigaa doonta soo qaado wy anig gaadiidkaad wadato waxba igama gelin aniga waxaan kaa rabaa inaad maka igeyso inaad mambaase igeysaan kaa rabaa inaad madiine igeysaan kaa rabaa bas ii ken taxi yar ii ken mid dhexdhexaada ii keen gaari weyn ii keen waad dhihi kartaa waxaad ku dari kartaa gaadiid noocaa iyo noocaa inaad igu geysana on kaa raba rukuubi ilaa makata maka inaan gaadiid u raaco igu geysaan kaa doonayaan dharkan inaad ii toshaan kaa doonaya ama adigu meeshaa dooni kasoo toro taa waa ijaarat dimma gaadiidkii ama tilmaan baad bixisay ama masaafo aad rabtay in lagu geeyo aad sheegatay wayjaaratu caynina waxaa weeye milu istajartu minka waxaan kaa kiraystay haadihi daabata gaadiidkan aw istajartuka waxaan kuu kiraystay litukhayia lii haada tawba maradan inaad ii tasho mara mucayana ta horena mara aan mucayan ahayn bay ahayd oo mara un inaad ii tasho ahayd ayb ijaaratu dinba shuruudeedii baabu bayci sala baad aadi doontaaye wa shartu ijaarati dimmati waxaa weeye ijaarada aan mucayanka ahayn qabdu ujrati fi lmajlisi goobtaa la joogo ninkan wuxuu ku shaqayn lahaa inaad wareejiso wey liannahaa min jinsi bayci salam baycu salamku bayculcayaam buu ahaa tanna ijaarada dimadaas ati waa baycu lmanaafico fi dimbati oo mawsuufaa wey baabu salam waxaan ku soo marnay in rasamaalka meesha lagu dhiibo wey si aynan u noqonin baycu dayni bidayn wax maqan baan lacagaan lahayn lagu gaday baycu dayni bidayni ama baycu lkaanii bilkaanii jamaahiirta fuqahadeenanu ma ogola inkastoo xadiidka ku soo arooray lafdi ahaan uusan asixin wa sharطu ijaarati اlcayn ijaarada caynta taagan la kiraysanayana lix shardi laga qabaa buu ku yuri an takuuna alcaynu waa inay tahay mucayanatan mid gaar loo magacaabay gaarigan waa inaad tahdo haddaad tidhahda labadan gaari midkood ama saddexdan gaari midkood haddaad tidhahda caqdigu ma ansaxayo caqdi majhuula wey haya saddexdan gaari wadahadalka waa la yahay mid kamida in la doortaan laakiin la rabaa markii heshiisku dhacayo waa mid kamida in lagu heshiiyo laakiin saddexda midun baa kuu qaada haddaad tidhaahdo lama ogola waa caqdi jahaala ku jirto o maqduuran calaa tasliimihaa la awoodo in qofka lagu wareejiyo waxaad iga karaynayso waa inuu yahay waxaad igu wareejin karto gaari lagaa xaday miga karayn kartaa maya guri xoog lagaaga haystan maya guriga dee lacagtaad igaga qaadanayso ma igu wareejin kartaan intifaacsada maya waa manfaco aan la bixin karin sidii cayn aan la dhiibi karin aan loo gadi karin faras kaa luma iyo gaari kaa lumayna ma geli kartid xoolo kaa lumay iyo gaadiid lagaa xaday iyo wax lagaa xogon gacan kugu jirinna ma karayn kartid waxaad kareen kartaa ninkan wax ka qaado wixiisana gacanta ka saar saddex yumkinu ay suuragal tahay istiifaau manfacatihaa manfacadeeda in la oobsado bilcaqdi caqdigaas caqdiga iyo heshiiska marka la galayna waa in manfacadeedii la oobsan karo manfacadeedii in la oobsan kara waxaa loo jeedaa waxa waxaan loo kiraystay inuu ka suuragal yahay haddii aada gabarh caado qabta cinda shaaficiyati loo kiraysto masaajidka inay xaaqdo nadiifiso waxay dhaheen la sababtoo ah fi gabadh caado qabto masaajid inay dhex joogto looma ogola haddii la yidhahdo lacag baa lagugu siina loo ijaarto nadiifi la yidhaahdana hadagal wey sharcanna looma ogola inay gasho manfacada saas oo kaleeta caqdiga waad gasheen laakiin maanic kalaa jira oo hor istaagaya in la fuliyo oo maanic sharci ah isna lama fulin karo caqdiga ma asaxayo wayatasilu inuu la xidhiidho istifaau manfacatiha manfacada oofsigeedu bilcaqdi caqdiga waa inuu la xiriiro wy maanaa caqdiga manfacada lagu oofsanaya waxaa ka mid a dhul beeleed baad iga kiraysay biyana maba lahaba laa ceel ma laha walaa webi ma laha walaa matooro ma laha ayb beerta inaad beerataad iga kiraysatay kirada ma asaxaysaa maya war lacag bilaasha bixi wey dhulaan biyaba lahayn seed u beeran wayaktasila istiifaau manfacatiha waa inuu la xiriiro bilcaqdi caqdiga waa inuu la xiriiro tan dambe way ta xaaidada xaaidada caqdiga hadda lala galay markaaba ma fulin karto intay daahir noqonaysa sug caqdiga noocaasoo lama ogola markay daahir noqoto heshiis la gala wuxuu li walaa yatadamana waa inaynu kulansanin alintifaacu ku intifaaca istihlaaka cayniha caynteediiba ilaa in la isdhamaystiro waxaad kiraysanayso wax la intifaacsanayo cayntiisana baail noqonaysa waa inuu yahay wanihu shamacan iga kire haye oo shido haddaan shito maxaa soo haray so isaga baabaa maaha waa mujisil caariya wixii shuruuda u ahaa bay halkaa wadaagaan waa an yacqi yucqada waa in la gunto ilaa muddatin xilli tabqaa fiiha alcaynu cayntu ay jiri karta haaliban badana waxaan muddada aan isjeera ku heshiinayno sanad laba sano saddex sano waxaanaad kiraynaysa wax jiri kara waa inuu yahay oo muddadaa shaqayn kara oo muddadaa noolaan kara hadduusan muddadaa noolaan karin waxaan sanad buu shaqayn karaa laba sano ad iga kiraysay sanad haddaan maxaad lacagta ku qaadani lama ogola waxaa kaloo kamida walow miata sanatin fi lardi dhul boqol sano la kiraynayaaba ha noqotee somaal wadamadan aan joogno taytalka milkiyadda dawladdu waxay bixisaa sagaal iyo sagaashan sano ay bixin jirtay sooma dhul boqol sano waa la kirayn karaa waay dhul boqol sano uu jiro laakin gaari boqol sano ma kirayn kartaa may boqol sano gaari shaqayn maayo waa caqdi aan waxba ka jirin intaa shuruuddaa maxaa ku baxay falaa tasixu asixi mayso ijaaratu axadilcabdayn labadan addoon mid unkeeda baan kaa kareeyey oon la cayimin ma asaxayso walaa haaibun haaibin wa aabiqin wax maqan oon gacantaaga ku jirin oo goolu soo geli aanan waru haynin iyo addoon kaa dhuuntay midna ma kirayn kartid ooba baxsadayba wa ardin ula lama kirayn kara laa maaa lahaa biyo aan lahayn walaa yakfi hal mataru roobna aanu ku filayn lizarcin la beerto taana istifaau manfacatiha bilcaqdii wey wax ka baxay istifaau manfacatiha itisaalu manfacatiha bilcaqdina waxaa ku baxay xaaidin likansi masjidin gabadh caado qabta masjid nadaafadii uma kareen kartid ko wamankuxatin islaan la qaboo nin leh liradaaci inay ilmo kuu nuujiso bilaa idni zawjin ninkaan ogolaanin caqdigaa lama geli kartid sababtoo ah caanahani biidni zawjihaa bay ku xihan tahay caqdigu ma fulin karo caqdiga aada la gashay hawshaa kuguma dhaqaaqi karto ilaa idanka ninka la helo walistijaaru lcaamil bimustaqbali sanadka soo socdaan kaa keleeyey lama ogolo ligayri lmustajiri ninka ku jira u kiraysan tahay nimaan ahayn meel sanadka soo socda meel hadda kiraysan sanadka soo socda ma la sii kirayn karaa hadiis la ninkii uu yahay haa waayo sanadka markuu dhamaysta kii kala dabada buu uqabsan qof kalese maya waayo caqdigaad la gashay ma fuli kara hadda wuxuu noqonayaa dib in loo laalo wastijaaru caami mustaqbali sanadka soo socda in la kireeyo lama ogola ligayri mustaajiri qofkay u kiraysan tahay hadda qof aan ahayn wayajuuzu lahu isaga waa banaanta in laga kireeyo wala shamac shamcna lama kirayn kara lilwaquudi in la shito shamcan shiro kira ma aha waayo manfacadiisii isagiiba isagiibaa la dhamaysanaya walaa maa laa yabqaa waxaan jiraynin ilaa sanatan sanad mooyaan aan jiraynin maalan tusaale ahaan akara mina sanad ka badan ma kirayn karto oo waxaa weeye muddo dheer oo caynta ay qaaliban jiraysun baad kirayn kartaadi wey intaasi waa shuruuda caqdiga manfacadan aad kiraysanaysa ama aada gadanayso shuruud bay leedahay gaara wa waxaa weeye an takuuna almanfacatu waa inay tahay horta mubaaxatan mid banaa waa inay tahay ko manfacada lacagta ku bixinayso manfaco sharcan banaan waa inay tahay mutaqawimatan manfaco qiimo leh waa inay tahay oo maal lagu bixin kara maalka waa in la ilaaliyaa waayo safiih mubadira aadan noqon wey macluumatan waa in la garanayo si aan berri laisu qabqabsanin maxay tahay manfacadu waa in si fiican la qeexo ka qawlika waxaa tihi aajabtuka waxaan kaa kireeyey dhulkan litasraca inaad beerato aw tabniya aada dhisto waxaan ku kiraystay inaad beertan ii beerto ama dhulka waxaan kaaga kireeyey inaad beerato inaad dhistaan kuu kireeyo dhismihii baan ku siiyey manfacadu waa inay mubaax tahay lana garanayo qiimana leedahay aw taxmila inaad ii qaado qinطaara xadiidin bir ah wax qinطaar u dhigmoo bir ah qinطaarku waa cadad kiilooyin ay markaa xisaaban jireen intaasoo kiilo oo bir ah aw quطnin ama suuf ah innaga suufka kaa nidhaano carabi haddii suuf lagu yidhaahdo dhogorta xooluhu noqdaa innaga geedka suufka aan nidhaahnana quni baa carabiga lagu yidhahdaa fii muddatin muddo macluumatin la yaqaano wa biujratin kiro macluumatin la yaqaano la garanayo walow biru'yati aragtida juzaafan iyadoo duuduuban la arkayba ha noqdeen inaad tidhisa qasab maaha haddaad tidhaahdo jawaankaas baan kaaga kireeyey waxaasaan kaa qaadanayaa jawaankaa waxaa ku jiraan kusiinaya waa beriisa ama sonkora ama raashin kale oo hayo yidhaahda isagoo miisaankiisa la aqooni way asaxaysaa mar haddii wixii la arko waayo ishiisu macallin bay u tahay aw manfacatan ukraa ama manfaco kalaba waxaad dhigi kartaa gurigan aan kaa kirayey inaad bil deganaato anna gaarigaaga aan laba bilood wato manfacada gaarigaaga aan laba bilood wadanayo baa gurigan bil deganaanshihiisa kaga kiraya laba manfaco cayn manfacadood kala duwan manfaco manfaca lagu garan karaa wey aw manfacatan uqraa intii hore maal caynay ahayd baa lagu gadanayay tan dambe manfacadan aad gadanayso ee kiradaa manfaco kale ku gadan kartaa wey guri kale kiradii qof kale xamaalkii gaadiid kale isticmaalkii baad ku iibsan kartaa wax lacagtoonaad ku heshiisaan ayib wuxuu ku yihi shardigeedu saddex buu kugu xidhay inay banaan tahay qiimo leedahay la garanayo falaa tasixu kiradu asixi mayso calaa zamrin hees iyo kaban iyo muusig kiradeedu ma asixdo saas darteed fanaaniinta inta loo in loo yeertoo la kiraysaay ma banaana haddii intii loo yeerta ay tumaan markii laga soo dareero la yidha hor u sharci hadduu tago rame socon male ma garo xaaraan baa jilaynin waxaa meli manfaco xaraama lama iibsan karo zamrinka admizmaaru iyo mazaamiiru shayaaiini bay ka socotaayo muusikadii iyo qurunkii waayo waxamli khamrin khamri inaad ii soo qaado oo lagu xamaalana ama tunka iyo garab ku xamaal ama gaadiid ku xamaalna ma banaano manfaco xaraama wey ligayri iraaqatiha in la daadiya waxaan ahayn looma kiraysan karo haddaad tiraado war waxaan rambi igu noqdaye xambaan iga qaatoo banaanka igula soo daadiya haa waa loo gol yahay in laiska daadiya waa la ogolaa waa loo kiraysan karaa gaadiid iyo garabba laakiin khamrigii maxaa lamida ah? sigaar iyo qaad baa lamida ah. ninkaad gaadiga udirsatay qaadka markuu kuu keeno kac waad dhihi kartaa marka hore d manfaca mubaaxa ma ahayno ujro sharciga ah ma laha waa rabaa qoorta inay isla sii galaan mushkilad ma laha mid kalaa la isugu soo galay wa kelimatu bayaacin nin wax iibin badan eray uu yidhi laa kulfata fiiha mashaqo badan iyo culays aan lahayn wain zawajat isilcata badeecadiiba suuq ha u yeeshay xayasiiskii waay cinda shaaficiya lama ogolo bishariga laakiin in isaga kulfo iyo kharash iyo culays aynan saaraynin hadday culays isagii saarayso waa la ogol yahay de waktiga idaacadda iyo laga sii daynayay tvga timeka iyaga lacag buu ufadhiya waa ka gadanya waa nimankan telefishinadii airtimeka laga gadaa hawada meel baa laga kireeyaa satellite-ka idaacadda qayb baa laga kireeyaa lacag bay kusoo gataan hawadii bay gadayaan marka waaa waxaad rabtaa in hawada laga sii daayo oo meel walba laga maqlo meeshuu marayena lacag waayo laakiin hadalku wuxuu aada ugu dhacayaa kuwa idaacadaha kasii daynaya maaha hadalku aad wuxuu ugu dhacayaa nimankan xayeysiiska sameeya oo intaas oo intaas oo heesta iyo gabayga iyo dhaatada ku dara kuwa cinda shaaficiyati de inayna m inayna dembid kala tahay maaha laakiin mutaqawima qiimo male bay leeyihi laakiin waxaa odan baa caraabta isbedelaano waxay kamid noqotay kelimadu iyo xuquuqda kelimada iyo xataa waxbaa la qoray iyo fikrad baa la alifaydii lafteedaa waxay noqotay maal maanta maasha uqiga badan kamid aho sharikaduhu xoola ku bixinayaan yaa wax u alifa oo fikrad keena marka amwaashii wixii qiimaynta lahaa wax badan baa isbedelayo curfiga nolosha isbedeleen waxamli qintaarin intaasoo kiilo inaad ii qaado lam yucayin uusan cayinin maa huwa kiiladu maxay tahay iyana lama ogola waa hayru macluuma kiiladu hadday bir tahay iyo hadday dhagax tahay iyo hadday alwaax tahay iyo hadday buunsho tahay way kala fududahay hadhow waraaniyahu toban kiilo adii qaadaysaa ama boqol kiilo waa yahay uu ku yiri isagu wuxuu madaxa ku hayay toban koo kiilo bura inaad u keeni doonto markaasa toban kiilo dhagaxaad u keentay waad qabsanaysaan qoorta isla gelaysaan saas darteed toban kiilo iyo intaasoo kiilo waad dhihi kartaa laakiin waxaan kilooyin la kiilaynaya waa inaad sheegtaan waa kala adag yahay waa kala culus yahay waa kala kulfo badan yahay dikr hadhow qoortaa isla gelaysaan wa kulli shahrin bidirhamin bil kastaba intaasaad ku deganaan kaaga kirayey gaariga ama gurigan kaaga kirayey walam yubayin ma cadaynin jumlata almuddati muddaduu ka kiraynayana ma caddayn haddaad tidhaahdo sanad baan kaa kireeyey oo bil walba intaa waa loo bil baan kaa kireeyey oo maalin walba intaana waa la ogolya maalin walba intaasaan kaa kireeyey muddada guud ee tootalkeeduna lama caddayn lama ogola buu leeya walaa biucmati wاlkiswati ujradii waxaan kaaga dhigayaa waxaad cunto qadaan kaa bixinayaa waxuu cuni doonee qadadaa aan la magacaabin de qadaan kaa bixin markaad tiraahda shaqadii ninkii si fiican u xamaalo hadduu isagoo hilib iyo beriis iyo meesha soo dhiganayay haddii aada haaf ugaaliya ah usoo dhigto soqood isla geli maysaana dhow ama aad digir usoo dhigto sababada baqal reerkii xoolaa qashay ee wiilisa soo mumajeera ee soo jireynaya labaa lagu siina laba cad baa lagu siina gacaawaa lagu dhigaya sibaa xoolaha u raac maalintii o dhan bushoo ku mashquulsanaa labada cad ee loo dhigi doono fiidkii markii yudbu laga tago wood u yimid tagagtuna hidib malaha waa laga sheegay ninkii maanta laba walba isa saarayo laba tagoodso saaran laba walba madaxayga way ku soo dhaceen talo ma labadaasaa lagu siin ma labadaasaa lagu siin ma labadaasaa lagu dhigi laakiin laba tagogood baa lagu dhigi isagoo dhihi waa labadii u hili jaray hadda waxaa isku dhacaysaan isna wax weyn buu shaqada si fiican u qaba filan adna wax yaroo rakiisa la inaad ku khaarijiso marka tucmati wlkiswati waan ku arad bixin la garanaynin ma mid qaaliya mid dhexdhexaada aradbaxu saraawiilba ma kamiisya ma macawisiya shaatiba maxaad rabtaa inaad ku arad waa inaad isla qeexdaan oo majhuuladii bay intan ku baxayaan ayb manfacada aada rabto waa macluumatan inay tahay baa la yihi aad kiraysanayso adi laftaadu ujradu waa inay macluum tahay waxaad bixinayso manfacada aad gadanaysa waa macluum inay xadidan tahay see loo xadidaa manfacada laba mid ama wakti baa lagu xadidaa ama manfacada lafteedaa la xadidaa qadarkeeda uma almanfacatu manfacada intifaacan la kala iibsanayaay qad laa tucrafu inaan la garan baa laga yaabaa ilaa bizamaani xilli un lagu qiimayn karaa kasuknaa guriga inaad degto gurigu waad kiraysanaysaa inaad degto rabto degitaan macno xadidan oo gaara ma laakiin muddaa loo qabanaya waaridaaci inay muujiso islaamta ilmaha islaam islaam baad kiraysanaysaa ka kiraysanaysaa lacag ku seenaysaa inay ilmo nuujiso de maalinta inta jeeraya nuugina lama garan karo markuwa nuugay inta caanee ka soo raaci qadarkoodna lama garan karo maxaa la dhihi karaa bil laba bilood sana muddaa la qabanaya fatuqadaru bihi muddadaa lagu qadarayaa wixii la kala kiraysanaya manaaficdu hadday manaafic zaman lagu xisaabtaba tahayna oo zamankaasaa lagula xisaabta lagu heshinaya waqad laa tucrafu inaan la garan baa laga yaabaa ilaa bilcamali iyadii in la qabta mooye shaqada la raba in la qabto inaad xadido oon zaman ku xirnayn kalxaji wanaxwi inaad qofkan ka xajidaan rabaa fatuqadaru bihi waa lagu qadarayaa waxaa kamid a waxaan rabaa alaabtan in meel heble la ii geeyo gaarigu hadduu dheereey iyo aayar hadduu socdo isku muddo ku qaadan mayso waxaa laga yaabaa dhexda inay ciladi ku gasho gaarigi haddaad tiraahda saddex saacadood baan kuu firaysanayaa dhexdaba ina jaam intuu galo ku dhambaataa laga yaaba alaabtoo dusha saaran maxaa samayn taas oo kaleeto manfacada lafteeda camalkaa lagu hadeeyaan alaabtan halkaa in la ii geeyo geyntaada ka rabtaa saacadaha ku qaadato labaha ku qaadato daqiiqadaha ku qaadato shaqadaada maaha waxaan rabaa maryahan in la ii tolo kuraastan in la ii sameeyo gurigan in la ii dhiso taas muddo laguma xadayn karo waayo waxaad dhici karta haddaad tidhaahdo maradan aan bil bilbaa inuu bil ka yar ku dhameeyo inta kale iska fadhiyo haddii muddada la yareeyo shaqadii oon dhamaaniyo waktigii inuu dhamaado dhexda maa lagaga tega sax maaha waqad laa tucrafu ilaa bilcamali kalxaji wanaxwi fatuqadaru bihi waa lagu qadaraya waqad tucrafu bihima labadaba in lagu garan karaa laga yaabaa ama maslaxadii ay keento kalkhiyaaati in la tolo wاbinaai dhismihii wa tacliimi اqur'aani ilmihii qur'aanka in la baro iyo dadkii waaweynaaba inaad tiraahdo qur'aanka inaad bartaan rabaa sanadna ku barto laba sana ku barto sanad macalin macalinow intaasoo bilaad inaad qur'aanka ilmahay u dhigtaan rabaa wax la garan kara wey qur'aanka inaad ii bartaan rabaa ujrana aan kugu heshiiyana wax la garan kara wey labadaba ma dari karaa markaas shaaficiyada dhegeysa fatuqadaru biaxadihimaa midkoodu baa lagu jaangoyni fain qudirat bihimaa labadaba haddii la daro faqaala litakhiia lii haada tawa maradan inaad ii tosho bayaada haada yomi maanta intuu iftiinku cadya iftiinka maanta inaad iigu dhamayso lam yasix asixi maayo afqadii hore shaaficiyada sidaa qabay mucaasiriinta iyo mutaakhiriintoodu masaladaa way ka noqdeen waayo curfigii tijaarigaa wuxuu noqday nin walba alaabtan iyo waxa loo samaynayo wakti baa ku socda waxaa jira xiliye iyo munaasabaad alaabtan hadday dhaafto khasaaro ay suuqay ka bixi aniga saas darteed haddaan oo dhan warshad geysto ama ninkan alaabta intaa ii sameen aan idhaahdo xilligii munaasabad inaan beec ka gaarsiiyana aan rabo lacagtiina iga qaatay iskalana